bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin ثuma الصlaaةu والsلاam عlى rasuuli الlah وعlى آlihi وصaxaabatih أجmaعin faxadaثnii jamc min الshuyuخi akhirhm shaykhuna الsheykh صالح بn cbd لlah الcusaymi غafar allah lah wlahm jamiعا bsnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cuyayna can amr bn dinar can abi qabusa mawla cabdالlah bn cmr bn caas can cabdillahi bn cmr bn caasi radi allahu tacala canهuma qaal qala rasuulu اllahi slى اllah عlyh wali wsلm الraximuun yrxamhm الرaxman arxamu man fi lardi yarxamkum man fi samaa wa min taraa'iq raxmati raxmat almucalimiina bilmutacalimiina biiqraahim usul almutuun khaasatan usul xadiid almustafa warasuul almujtaba sala allahu caleyh wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaadati alcajl alajl fahada huwa almajlis alkhamis cashar min majalisi iqra'i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 ama dheeldheel iyo ciyaar ciyaar infaduu way u kala yaacaan ay u kala tagaan ilayha iyada xaggeeda weeyaan xadiidka laba boqol iyo afar iyo afartanaad can jaabir bni cabdilaahi waxaa radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi jaabir aqbalat waxaa soo qaabishay oo soo jeesatay ama timid cayrun safar oo beecshiro iyo ganacsi wado weeyaan wanaxnu anagana nusalli aan la tukanayn maca nabi nabiga aan la tukanayn aljumcata salaada jumcada weeyaan fanfada kadibna waxaa yaacay annaasu dadkii ayaa kala yaacay oo waxaa loo yaacay ganacsigii wakhti dhib badan oo noloshay adag tahay badeecadan aad u yartahay ayaa lagu jiray marka saxaabadii in badan oo ka mid waa yaaceen ilaa itnay cashara rajulan toban iyo laba nin ma inta kale waa yaacan weeyaan fanazlat waxaa soo degtay hadi aayatu ayadan ayaa soo degtay waidaa raw haddii arkaan tijaaratan tijaaro iyo mxuah becshira aw lahwan ama ciyaarciyaar infaduu way u cararayaan u kala yaacayaan ay tafaraquu ilayha wayaane ilayha ayada xaggeeda wa tarakuuka way kaa tagayaan qaa'iman adoo taagan ayadan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku soo dejiyey saxaabadaas iyo arrinta ay sameeyeen oo wanaagga lagu jiray iyo jumcadii uu dhaafiyey amaba uga tageen adduun iyo tijaara dhibka haaya ayaa aada u culsaa tan labaadna aqoonta ay u leeyihiin iyada oo khudbadii lagu jiro khudbada la akhrina in laga yaaca inay dhib lahayn way u haysteen saas ayaa tafsiirka ugu wanaagsan oo saxaabada loogu cudurdaari kara oo noqona weeyaan markaas rabbigan subxaanahu watacaala tacaala arrinteeda uu ku dhaleeceeyey oo wuxuu yidhi dhaqaaqina mas'alo yaroo ku jirta meeshan waxay tahay salaada jumcada ah cadadka loo shardiyo muxuu yahay shaaficiyada afartan ay shariyaan waa taqaanaan maalikiyadana qowlka koobaad toban iyo laba shariyaan eh, laakiin qowlka muctamadka in sha allahu tacaala oo adilo badanna ay xoojinayaan ficilka nabigeenana calayhi salaatu wasalaam oo xoojina jimcada waxay ku waajibaysaa eh, kullu jamaacatin mustaqiratin bikhilaafi lbadwi ruxal jamaaco kasta oo meel ku sugan oo dhismo lah oo degan oonan gurguuraynin cadad looma shardinayo waa inay jamaaco noqdaan aqaluljamacana waa taqaanaan aanan gurguuraynin arinta ayada ah haddii la helo jimcada way waajibaysaa dadka way ku waajibaysaa in dadka si kasta u tirabataan haddii ay ruxal yihiin oo dad gurguura ay yihiin o sugnayn inay ku waajibaynin waxaa daliil ah nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam boqol kun oo saxaabadiisa ah, iyo dadka soo xajiyey dadka badan ayuu maalintii carafa istaagay xaja alwadaac maalin jumcayn ahayd maca dalika salaada duhur laba rakcuu tukaday salaada casrna laba rakcuu tukaday jamcan wa qasran oo salaada duhur kusoo jimcay jamc taqdiim haddii marka ay jimcada ayna kuwa ay ku waajibaysa dadka badnaan iyo tiro badnaan ay ugu waajibaysa nabigeena sala allahu calayh waali wasalam wuu tukan lahaa wa calaa dalika marka qofka eh, jimcada ay ku waajibaysa waa inu noqdo qof mustaqira oo deegaan oo saxiixa oo sariixa oo ku soo arooray lama hayo toban iyo labada dadka shardina waxaa weeyaan oo yidhi toban iyo labaa inay gaarto maalikiyada qowlkooda hore ah iyagana waxay deliishanayaan xaadiada dhacday oo maqsuudka aan ahayn oo toban iyo laba qofaa ku hartay haddii ay shan ku har lahayn nabiga khudbad wadi lahaa haddii ay labaatan ku har lahayn wahakada marka cadadka isaga ahna hadda waxa la ictimaadi kara maaha culimada in badan leeyihiin raximahum llah raxmatan wasiha wacalaa dalika marka qolo kasta oo mustaqiro ah oo meel ku sugan cadad kastaba halla ekaadeen oona jamaaca noqon kara ayaa jumcada laga rabaa weyaan wa fii riwaayati lahuma riwaayad oo bukhaari muslim muxuu ahaa u sugnaatay id aqbalat waxaa soo qaabishay cayrun safar min ashaam bay ka soo qaabishay wa fii riwaayatin limuslim rasul rasuulkan yakhtubu khudbayna weyaan baabu suurati taxriim suuratu taxriim tafsiirkeeda aayadda ku soo aroortay ayuu u baabiyay baabkan weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi yaa ayuha nabiyu nabi allow lima maxaabaad tuxarimu u xaaraam yeelaysaa maa shay axalla uu baneeyey allahu xadiidka laba boqol shan iyo afartanaad can caaishata waxaa la wari um lmuminiin asidiiqa binti sidiiq radia allahu tacala canha ana nabiya sal sl nabigeena kaana wuxuu nabigeena yamkuhu mid ku nagaado oo ku daaha cinda zayna binti jaxshin gabadhaa zayna binti jaxshi la yihahdo um lmuminiin oo hooyadeenna nabigeena ala sl xaaskiisa ahayd ayuu ku nagaan jiray islaamaha laisla qaba qaar baa mxua in lagu daaha laga yaaba sooma agtooda yamkuhu cinda zayna binti jaxshin wayashrabu wuxuu ka soo cabi jiray cinda agteeda casra malab malab bay u diyaarin jirtay markaasuu malabkaa kasoo cabi jir nabigeena alai sl slam waxyaabaha macmacaan uu jeclaan jiray fatawaasaytu waxaan ku heshiinay ana aniga iyo wa xafsatu xafsa aan isu dardaaranay tawaasaytu waxaan isu dardaaranay ama ku heshiinay ana aniga wa xafsatu bintu cumar ummi lmuminiin radi allahu anha ardaha nabiga xaaskiisa ay hayd ayadna ayaan ku ballanay oo isu dardaaranay ana ayatanaa mid anaga mid alla mid anagii oo dakhala uu soo gala calayha dusheeda annabiya nabiga sal slam faltaqul ha tidhahdo innii aniga ajidu waxaan kaa dareemaa oon kaa helayaa minka ade xaggaada riixa macaafiira xabag macaafiir la yidhaahdo oo shiir xumayd amaba ur xumayd oo nabigu uu necbaan jiray calayhi salaatu salaam urkeeda ayaan kaa dareemaa saasaa ku tiraha saasaa lagu heshiiyey inna kayda kunna cadiim marka saas ayaa lagu heshiiyey maxaa yeelay gabadhaas zaynab binti jaxshia ah, agteeda maba kasoo daahi jiray malab uu jecel kasoo cabi jiray wacalaa dalika marka iyagina arrinta ayadeed malabki miayna haynin inayn haynin laga yaaba marka waa loo heshiyey gabadhi gabadhi waa loo heshiiyey nabi alla waxaa la yidhi xabagtaas maaair cafwan maaair maaaira maaair maaair weyaan xabagtaa makhaafiir la yidhaahdo ayaa kaa soo uraysa weyaan akalta waxaad cuntay makhaafira ayaad untay weyaan xabagta noocaasa ayaad cuntay nabiidka sida khamrada kamrida khamrada muxuu ahaa jangaada nooca la yihahdo oo la qasa sidaad usoo shiiri jirtay nacam fa wuxuu marka nabiga galay markii lagu heshiye arrintaa kadib calaa ixdaahumaa labada muxuu ahaay gabdhood oo um lmuminiin caaisha iyo mxuuaha xafsa mid ka u galay fa la waxay tihi dalika wararkii lagu heshiiyey ayay u sheegtay weyaan waxay ku tihi maxaa kaasoo shiraysa waxaa kaasoo shirba halkaa fa qaala nabigan wuxu yidhi alai sl slam maya bal sharibtu waxaan cabay casran malab baan cabay cinda zaynab bni jaxshin zaynab bni jaxsh agteeda ayaa malab ka soo cabay walan acuuda ilay dib dambana haddiima marba makaafiir uu noqday uma laabanayo weyaan dib dambe cabitaan malab anig waan isdayni fa nasalat waxaa soo degtay qowlka alla subxaana wa tacaala yaa ayuha nabi nabi allow lima maxaabaad tuxarimu u xaram yeelaysaa maa shay aad iskaga xaran yeelaysaa axalla u baneey allahu alla weyne laka adiga tabtaqi adoo muxuuha raadina mardaata aswaajika haweenkaada inaad raaligarayso wallahu afuuru raxiim ilaa qowlihi qowlkan laga gaara in tatuuba ila allah faqad saqat quluubukuma haddii aad alla u tooba keentaan quluubtiina waa leexataye ilahay dhaafaya weyaan oo toobakeena ayuu ilahay ugu tacriidinaya subxaana wa tacaala waxyaabaha aayaddaas qaybteeda dambe ka mid ah wain tabaahara calayh faina huwa mowlaahu wa jibriilu wsaalix lmuminiin wlmalaaikatu bacda dalika ahiir dumar masaakiin ah ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeya hadii aad nabiga isu biirsataan ood isu kaalmaysataan oo isu gorabaysataan ilaahay baa naasirkiisa ah ilaahay subxaana wa tacala ayaa u gargaari fa ina allah huwa mawlaahu wajibriilu iyo malakuljibriil ayaa naasirkiisa ah iyo muminiinta kuwooda suuban intaa kadib malaaigta intooda kaloo soo hartayna kaalmay u taagan yihiin oo gurmad ay u taagan yihiin bal arka nabigeenna calayhi salaatu salaam dhibkaas yar iyo qalbigiisoo la xumeeyey ayuu ilaahay subxaana wa tacaala iyo jibriil iyo muminiintii wanaagsana iyo malaa'igtii inay usoo gurmadaana ka dhacday wax sahlan marka ma ahan marka nabigeenna calayhi salaat salaam in in yar oo sunnadiisa lagu ciyaaro amaba janaabkiisa wax loo geysto waxaa ka ratimaysa qofka inuu weerar u diyaargarooba weliba gabdhaha iyaga kiira oo iska bannaan oo dumarka ay ka samaysan yihiin waxaan ku saabsan ay iska ahayd ay iska ahayd weeyaan marka wayna ka tooba keeneen radia allahu canhuna wa ardaahuna licaaisha nacam in tatuuba haddii aad tooba ila allah alla weyne licaaishata ayaa warka asaga loo yidhi wa xafsata ayaa loo yidhi weeyaan wayna tooba keeneen waida sara nabiyu nabiga markuu ku siraystay ilaa bacdi aswaajihi haweenkiisa qeyb ka mid ah ku siraystayna tafsirkeeda wuxuu yahay liqowlihi bal sharibtu casalan hadalka uu yidhi ayaa tafsirkeeda weyaan bal sharibtu waxaan cabay casalan nabiidkaas amaba mxuu ahaa maaaiirkaas inaa ab iska daayo waxaan cabay malab weyaan saas ay tafsiirkeed u noqday suuratu nuux suuradda nuux nabi nuux alai sl slam suuradda looga magac daray qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi walaa tadarunna haka tegiina wadan walaa suwaacan walaa yaquuta wayacuuq intaasoo sanam haka tegiina weyaan saas iskugu dardaarmeen qowmki ree nuux nabi nuux loo soo diray laba boqol iyo lix iyo soddonaad lix iyo afartan xadiidka ah can ibni cabaasin waxaa lagu radi allahu tacala anhuma xabr lum wa turjumaan qur'aan saarat alawhaanu awhaanti iyo asnaamti waxay ahaatay oy ku dambaysay allatii taasoo kaanat ahayd fii qowmi nuuxin nabi nuux qoomkiisa ku dhex sugnayd oy caabudi jireen oo laga kari waayey filcarabi carab xaggeeda ay usoo biyo shubatay bacdu gadaal dambe oo asnaamtii ay kuwaas caabudahayn ee awtaantii laga kari waayey markii dambe akhirkeeda waxay kusoo gororsatay nimankii reer carbeed ayay kusoo gororsatay weyaan amaa waddun sanamku wadda la yidhahda wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan soo wadki fa kaanat waxay u sugnaatay oy ku soo dambaysay oo sanam ka dhigtay likalbin qabiilka kalbi la yidhaahdo bidawmat aljandal meesha dawmat aljandal loo yaqaano degnaa dawmatajandalka waa ard shaam dhanka ciraaq ayayna xigtaa weyaan arda shaamna horaad usoo marteen waa taqaanaan wa amaa suwaacu suwaacun suwaac miya kaanat waxay u sugnaatay lihudayl qabiilka ree hudayl oo cabdullahi bn mascuud radia ka dhashay ayaa iyagar caabudi jiray oo maka agteeda degnaa ila alaan ree hudayl waxay degan yihiin ilaa hadeertaan magaalada maka weliba dhanka daaif xaggeed ay intaa udhexaysa ayay degan yihiin weyaan weli deegaankooda waa meesha aydahyd wa ama yaquuu sanamka yaquud la yihahd miya fa kaanat waxaa limuraad ree muraad ayuu ku dambeeyey uma libani khuayfin ama khaiif labadaba la dhihi karaa khaiif ibnu muraad weeyaan khaiifka waa jilib hoose muraadkan waa qabiilka kore marka ree muraad ayaa waxa weyaan ay usugnaatay weliba waxaa kasii mxu hoosaan usii qaatay niminka la yidhaahdo ree eh, mxuu ahaa qutayf ama qatiif biljurfi cinda saba meesha magaalada saba la yidhaahdo agteeda ayaa mxuu ahay arrinta ayada ay ka dhacday oy ku caabudaayeen wey halkaas ayaa deegaankooda ahaa saba marka waa madiinadii gabadhii ree mxua la dhihi jiray balqiis oo qur-aanka ilahi subxana wa tacala suurata naml uu kaga warramay magaaladeeda weeyaan ay culimada qaar leeyihiin qaarna waxay leeyiin maye eh waa nimanka reer yman qabaaisha reer yman oo dhamman ninkii ay ka soo joodeen oo wada dhalay ayaa mxuu ahay la dhihi jiray sabana way leeyihiin wa ama yacuuqu yacuuq miya fa kaanat waxay u sugnaatay lihamadaan qabiilka oo meesha ayada degi jira hamadaanka waxaa weeyaan waa ciraaq qaybta weliba cajamka xiga waa qaybtan iraan aggeed igto iraan xaggeed xigto weyaan hamdaan magaalo layihahdo waxay ku taallaaba meesha la yihahdo iraan bay ku taallaa ayna halkaasay ku dambaysay wa ama nasrun nasr miya qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadurunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuta wayacuuqa wanasra nasrigii mia fa kaanat liximyar qabiilka ximyar la yihahdo ay ku dambaysa weeyaan liaali dilkilac aali dilkilac nimanka loo yaqaano ayagana waxaa weeyaan eh, yaman waa weliba dilkilaacaas boqor boqoradii reer yaman ka mid ah ayuu ahaa marka asnaamtii ree muxuu ahaa lagu halaagayey nuux qowma nuux lagu halaagay oo dhan carab ayay markii dambe iskugu soo biishubatay ayuu nabigeena cadayna sal allahu mxu ayuu ninka la yihahdo cabdullahi bn cabaas ibn cabdilmualib min rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam idan intaas marka warka jumlada way xirantay asmaau rijaalin ay haadihi alkhamsa haadihi alkhamsa shanta iyada ah asmaaudaas waa khabar oo limubtada maxduuf haadihi alasnaam asnaamtaas alkhamsa ee shanta ah asmaau rag magacyahood weeyaani saalixiin ee susuubanaa oo min qowmi nuuxi nabi nuux qoladiis ka mid ahaa falamaa halakuu markii ay baaba'een oy dhinteen awxa shayaanu shaydaanku wuxuu u waxyooday ilaa qowmihim qoladooda wuxuu u sheegay anansibuu war u taaga ilaa majaalisihim boosaskii ay mxuu ahay fadhiisan jireen allatii taasoo kaanuu ahayn yajlisuuna kugu fadhiista ansaaban calaamooyin u taaga calaamooyin u taaga weeyaan wasamuuha ku magacaaba biasmaahim magacaalkooda ku magacaaba raggaas wan wanaagsanaa oo wad iyo quud iyo cuuq iyo nasr iyo raggaas raggu raggi wanaagsanaa waxyaaba lagu garto calaamadaha meesha ay fadhiisan jireen ka taaga weyaan fa facaluu way faleen kuwa iyaga falam tucbad lama caabudin xataa idaa halaka markuu halaagsamay ulaaika kuwa iyaga ay halaagsameen watanasakha alcilmu cilmigana uu muxuu ahaa tirtirmay cubidad waa la caabudo kadibna waa laga fujin waayey sagaal boqol iyo nabi nuux u taagnaa ay oy iskugu dardaarmayeen walaa tadarunna aalihatakum nacam ay dhihi jireen weyaan suuratljin suuratlljinni ayuu mxuu ahaa asna u baab yahay qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi qul uuxiya ilaya anahu istamaca nafarun min aljin qul waxaa tira nabi allow uuxiya waxaa lii waxyood ilaya aniga oo nabi maxamed ah anahu istamaca inuu dhegaystay nafarun koox oo min aljinni jinni ka mid a ah, inay qur-aanka dhegaysteen allii waxyoodi arrinka asaga dhah ayaa nabiga lagu yidhi an cabaas waxaa laga wariyey cabdulahi bn cabaas bn cabdilmualib qaalahu cabdulahi bn cabaas intalaqa waxaa tagay rasul rasuulka al ayaa tagay sal slm fii aa'ifatin koox oo min asxaabi asxaabtiis ayuu raacay caamidiin ayagoo qasdayaan ilaa suuqi ukaad suuqa ukaad suuqa la yihahdo meelo badan oo ah, suuqaq ah oo carabta markii xajka loo yimaada iyo laga dukaamaysan jira o laga ganacsan jiray wax lagu kala iibsan jiray ayaa jiray marka suuqaaskan waxaa ka mid ukaad suuq dimajaaz ayaa ka mid ah marka aswaaqda ayada suuq ka mid ah oo la yidhaha cukaaf ayuu nabiga saxaabadiis u raacay alayhi salaatu salaam suuqaas wuxuu ku yeelay uu ku yeelaa ama uu ku oli jiray magaalada maka marka dhanka qorax kasoo bax looga dhanka looga baxa oo dhanka daa'if loo baxa waadi ku yaala daa'if iyo maka dhexdooda ayaa suuqaas uu ku dhex jiray suuq cukaaf booskiisa waa meesha iyada weeyaan ayib qaala wuxuu yidhi indalaqa rasul rasulka ayaa tagay fii aa'ifatan koox min ashaabi ashaabtiis ka mid caamidina u qasdayan ilaa suuqi cukaad suuqi cukaad u qasdayaan waqad xiila iyadoo muxuu lakala dhexteeday la kala dhex maray bayna shayaaiini shayaaiinta iyo wa bayna khabari sama samada khabarkeeda oo muxuu ahay soo gaari jiray mararka qaar isagoo muxuu ahaa soo yara dhaafay soo gaari jiray oy been badanna ku dari jireen khabarkiina laga xiray khabarki kasoo gaari jiray samada diray ashuhubu iyo mxuu ahaa xidigahaas aad aragtaanoo iftiimaanoo mxu soo dhacaan lagu soo diray weyaan ila alaan hadda way socotaa shuhuubtii farajacat ashayaaطiin shayaaiinta marka way soo noqotay faqaaluu waxay yidhahdeen maa lakum maxaa idinku dhacay faqaluu waxay yidhahdeen xiila waxaana kala teeday baynana annaga dhexdanayga wa bayna khabari sama samada khabarkeedii annaga waana kala iray waana la kala xiray weyaan wawsilat calayna waxaa nagula diray eshuhubu dambaaburo iyo dab ayaa nagula shida weyaan nagula soo turay dhuxula qaala wuxuu yidhi maa xaalu ma xaram muusan kala teedin baynakum dhexdiina wa bayna khabari samaa ilaa maa xadaa wax soo dirsay oo soo kordhay unbaa idin kale mxuu ahy xiro weeyaan nacam fadribuu socda mashaariqa alardi arada maxaa weeyaan qorax ka soo baxeeda iyo maqaaribiha qorax udhaceeda inta fanduruu fiiriya maa hada alamr amarkan wuxuu alladii kaasoo xadata soo kordhay fandalaqu way dhaqaaqeen oo way tageen ween fadarabuu way socdeen mashaariq alardi ardada muxuu ahaa qorax kasoo baxeed iyo maqaaribiha oraxo dhaceeda yanduruuna iyagoo fiirnaya maa hada alamru amarkan wuxuu alladii kaasoo xaala kalateeda baynahum iyo bayna khabari sama samada khabarkeeda qaala wuxuu yidhi fandalaqa aladiina kuwa yaa taga tawajahuu u jeesteen oo u jihaysteen naxwa tihaamata dhanka tihaama tihaama waxaa la yidhahdaa dhulka midka sare waaba taqaanaan kan hoosena waxaa intihaam ayaa la dhanka marka tihaamada waa xijaaz maka iyo madiine iyo aa'if iyo agagaarkeeda dhulkuu yar hooseeya najdi oo dhanka riyaad iyo dhanka qasiim iyo markaad aadano dhanka asagana dhulkugu yara sarreeya marka dhankaas waa dhul yara sarreeyo dhulkan makana waa dhul hooseeya biwaadin waaba waadi maka khaasatan waa meel waadiyaho aad u hoosaysa weyaan wa tacaala marka tihaamada waa dhulka hooseeyo oona aadka u kulul kulaylka badan oo xataa socodka dabeesha ay ku yarto dabeeshiisa ay taagan tahay aad ay u soconaynin waa meesha gobolka weeyaan tawaju fanalaq way dhaadeen alladiina kuwii tawajahu u jihaysteen naxwa gobolka xaggii ilaa rasul rasulka alle sal slm binakhlata naam fanalaq way tageen alladiina kuwii tawajahu u jihaysteen naxwa ilaa rasuulilah rasuulka alla ayay u jihaysteen xaggiis binakhlata meesha nakhla la yidhaahdo nakhla nabiga oo jooga dhankiisa ay aadeen weeyaan wahum ayagana wahuwa nabigana caamidun u jeeda ilaa suuqi cukaad suuqi cukaadu nabiga u socda alai slat slam wa huwa yusallii isagoo dujinaa biasxaabi asxaabtiisa salaat alfajri salaata subax falama samicuu lqur'aana qur-aanka markay maqleen tasamacuu way is-aamusiiyeen amaba waa ay is yidhahdeen tasamacuu warbalmaqla ay is yidhahdeen weeyaan faqaaluu waxay yidhahdeen haada kan aladii kii way xaala idinkalateeda baynakum adinka dhexdiina wa bayna khabari samai samada khabarkeeda hadalkaas ay ku dhawaaqeen weyaan fa hunaalika meesha ayada wakhtiga asaga ay rajacuu u laabteen ilaa qowmihim qoladooda faqaaluu waxay yidhahdeen yaa qowmanaa qolada nagow inaa anaga samicnaa waxaan maqalnay qur'aanan qur'aan baan maqalnay cajaban aada loola yaaba yahdii hanuunina ila rushdi hanuun fa aamanaa bihi anaga waan la qabsannay walan nushrika lama wadaajinayn birabbina rabbiganag axadan qof lama wadaajinayn halkaasay ka boodeen weyaan marka suuradaas iyada munaasabadeed halkaas ay ahayd weyaan waanzl allahu alla weyne ayaa soo dejiyey calaa nabiyi nabigiis kusoo dejiyey subxaana wa tacaala qul waxaa tidhahdaa nabi allow uuxiya ilaya waxaa lii waxyooday annahu istamac inuu dhegaystay nafarun koox min aljinni jinniga inay mxuu ahay dhegaysteen ayaa lii waxyooday faqaaluu ina samicna qur'aana cajaba qul uuxiya ana stamacna nafar min jin faqaaluu nacam wainamaa in kalema in uuxiya ilaahi waxaa loo waxeedo nabigeenna qowlu ljinni jinniga qowlka ay yidhaahdeen oo waxaa weeyaan hadalka isku sheegeen ama isu sheegeen ayaa loo waxyooda weeyaan suurat lqiyaama suurat lqiyaama ayaa muxuu ahayna halkan ka bilaabaynaa qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih laa tuxarik ha dhaqdhaqaajinin bihi qur-aanka lisaanaka carabkaada litacjala inaad degdegta la degdegta bihi isaga xifdigiisa iyo qabashadiisa inaad ku degdegta can bni cabaas waxaa lg radi allahu tacala anhuma fii qowlihi tacala qowlka alla uu yidhi laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bihi markuu fasiray qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu aha rasul rasulka al sal slm yucaaliju mid kala kulma min atanziili qur-aanka la soo dejina shidatan dhibaato ayuuna kala kulmi jiray alayh sala slm xifdigiisa iyo qabashadiisa dhib buu kala kulmi jiray mucaalajada waa qofka wax dawaynta iyo la xarbinta iyo qofka inuu wix isku dhibaatay isku dhibo weyaan wa kaana wuxu nabigan ala sl slam mima yuxariku mid aqraqaajiya shafatayhi labadiisa furuurood aad buu dhaqdhaqaan jiray mar kasta markuu jibriil akhrinaba ruurta saa u dhaqdhaqaajin jira nabiga alai sl slam faqala ibn cabaas wuxuu yidhi wa ana anigana uxarikuhumaa waan dhaqdhaqaajini lakum adinkaba idin dhaqaajini kamaa sidii kaana uha rasul rasulka sal slam yuxarikumaa u dhaqdhaqaajiyo faxaraku u dhaqdhaqaajiyey shafatayhi labadiisi fururood ayuu dhaqdhaqaajiyey sida caadiga fururaha ay u dhaqdhaqaan ayuu dhaqdhaqaajiyey laakiin cod aanan lahayn faanzla allahu tacala laweynaa soo dejiyey laa tuxarika dhaqdhaqaajini bihi qur-aanka akhrintiisa lisaanaka carabkaada litacjal na degdegta bihi isaga ina calayna dushanaga annagoo allah dushanaga ayuu ahaaday jamcahu inaan qur-aan kuu kulmino iyo qur'aanahu inaad akhriso ayaan kuu mxuu aha ku ballanqaadna weyaan qaala wuxuu yidhi jamacahu laakiin inaan kuu kulmino fii sadri wa taqra'ahu inaad akhriso weyaan faidaa qara'tahu faidaa maxaa idin qoran adink qara'naahu miyaa idin qoran faidaa qara'naahu haddii akhrino fattabic raac qur'aanahu akhrintiisa weeyaan qaal wuxuu yidhi fastamic lahu dhegaysaastamic dhegaysa waansit udhag raarici uma intaa kadib ina calayna dushanaga ayaa bayaanahu inaan kuu cadayna ay ahaatay weyaan uma kadibna ina calayna waa tafsiirkii uma intaa kadib ina calayna dushana ayuhad an taqra'u inaad akhrisa fakana rasul rasulka wuxuu sal slm bacda dalika maalintaas iyo wakhtigaa kadib wuxuu ahaa idaa ataahu jibriil hadduu i yimaado istamacuu iska dhegaysan jir nabiga calayhi salat slaam marba hadduu jibriil yimaado daba orodkii iyo carabka dhaqaajintiisa iyo mxuah faruurihii dhaqaajina iyo howlihii nabiga ala sl faruhu kala bixi jiray iska dhegaysan jiray faida nalaqa jibriilu jibriil markuu dhaqaajiyo uu tagana qara'ahu nabiyu nabigu ahrin jiray kamaa qara'ahu siduu jibriil u akhriyey ayuu asna u ahrin jiray ilahay baa qalbigiis ku shubi jiray ilahay baa kubi jiray qalbiga nabiga alayh sala slam suurat duxaa suuratu aduxaa ayuu muxuu asna halkan tafsiirkeeda ah, muxuaan ka gelaynaa qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi maa wadacaka ma uusan kaa tegin rabbuka rabbiga wamaa qaala kumana caroonin weeyaan xadiidka laba boqol iyo sagaal iyo fartanaad an jundub waxaa la wariyey jundub ibnu sufyaan buu yidhi laakiin sida saxda waxaa weeyaan magaca loo yaqaano jundub ibn cabdillaah ibnu sufyaan weeyaan jundub ibn cabdillahna waa la yidhahdaa ibnu sida asalka saas weeyaan laakiin mararka qaarna waxaa laga baado aabihii awowgii loo baado waxaa la jundub ibnu sufyaan albajali weeyaan waa reer kuufa kuufuu degay saxaabi jaliil ah weeyaan ilaa wuxuu noolaa xuduud sabciin todobaatameyihii hijrada nabigeena ayuu noolaa calayhi salat slaam can jundub waxaa la wariy bn cabdillahi bni sufyaan albajali qaala wuxuu rasul rasulka ayaa xanuunsaday markii maka uu joogo waa nabiga alai slat slam ayuu anuunsaday wuu xanuunsaday falam yaquum uusan istaagin qiyaamu leylkii leylatayn laba aw alaaan ama saddex jeer saddex habeen ama laba habeen uusan nabiga qiyaamuleylki u istaagin weyaan fa jaat imraatun haweeney ayaa timid haweeneyda ma umu jamiil binta xarbi weyaan abu sufyaan radi allahu tacala ardahay la dhalatay xaasko xaas waxay u ahayd ninka la yidhahdo abulahab axsantum abulahab ayay u ahayd xaas weyaan nabigan aad ba udhibi jirtay waa islaanta dhihi jirtay mudamiman abayna mudamiman abayna wa diinuhu qalayna wa amruhu casayna mudamim nabiga ala sl magaciisa ay mxuu ahay taxriifin waxay leedahay mudamiman kii dullaysnaa saasay dhihi jirtay iyada ayaa dulaysan qur-aankii maxaa lagu sheegay inay dulaysan tahay qoortana xereg naareed loo suri doono markaasuu nabiga dhihi jira alai slam bal fiiriya ilaahay subxana watacala sida iga sarfina iga leexina quraysh caydooda maanta idulmudamin bay caynayaan anna mudamin nabi ilahi moxameda la yidhahdaa caydi iyo meelka ay ku socotaaba ilahay baa iga leexi nabiga alai slat slam marka gabadhaas iyada ah ahlu naarka ah siduu rabbigan caday subxana wa tacala fajaat imraatun haweeney baa timid waa umu jamiile faqaalat waxay tihi ya muxamadu muxamadow inii aniga la arjuu waxaan rajaynaya an yakuuna inuu ahaaday shayaanuka shaydaankaada qad tarakaka mid kaa tagay shaydaankii adiga dhibi jiray oo belada ku geeli jiray inuu kaa tagay lam arahu maan qaribaka inuu kuu soo dhowaaday mud laylatayn laba habeen wakhti ku eg aw alaaan ama saddex habeen isagoo ku yimid maan arkin oo nabiga qiraadii ay maqli jirtay oo nabiga uu ka mxua saaxday weyaan fa anzl allah soo dejiy waduxaa baan ku dhaartaye barqinkii iyo waleyli habeenkii idaa saja markuu daboolo maa wadacaka muusan kaa tegin rabuka rabbiga wamaa qalaa kumana caroonin weyaan uma jamiil markii dambe watii lagu soo dejiyey tabbat iyo zawjkeeda tabbat yadaa abi lahabin watab maa aghnaa canhu maalu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab wamra'atuhu xamaalat alxatab fii jiidiha qoorta xablun min masad ayaa loo suri doona saasaa lagu saraarcin doonaa siduu rabbigaan cadday subxana wa tacaala suura kawar suura alkowthar qowluhu tacala qowlka allo yidhi ina acaynaka alkowar ina anaga acaynaka waxaan ku siinay alkowara kowar ayaan ku siinay xadiidka laba boqol iyo kontonaad an ibni cabaasin waxaa lg radi allahu tacala canhuma anahu ibn cabaas qaala wuxuu yidhi fi lkowari ay fii tafsiiri kowar markuu kowharka fasiray wuxuu yidhi huwa isaga kowharka alkhayru waa khayr alladii kaasoo acطaahu uu sii allahu alla weyne iyaahu nabiga usii weyaan khayr badan ood allah subxana wa tacala nabigeena siiyey ayaa kowar la yidhahdaa qaala abu bishrin abu bishr wuxuu yidhi abu bishri ma taqaanaan waa nin la yidhahdo jacfar ibna abi waxshiya jacfar ibna abi waxshiya ayaa la yidhahdaa iyaas alyashkuri nin wuxuu ahaa a'immada xufaadda ka mid ahaa wuxuu dhintay saddex iyo labaatankii boqol iyo saddex iyo labaatankii cafwan amaba boqol iyo afar iyo labaatankii ama boqol iyo shan iyo labaatankii intaba farqi ma lahan miduu geeriyoodyba ninkaas ayaa wuxuu ku yii qaala wuxuu yidhi abu bishrin jacfar ibn abi waxshiya ayaa wuxuu yidhi qultu waxaan u idhi lisaciid ibni jubayr saciid ibni jubayr oo ninka xajaaj ay wacdarada dhekale dhex mari jirtay oo habaaray muxuu ninka la yidhi xajaaj ibnu yuusuf isna markuu dili kadibna aan waxba ka dambaynin qaala saciid ibnu jubayr wuxuu ku yidhi ma soo marnay tarjamada saciid ibnu jubayr ma soo marnay ma soo marnay mise maya nacam ow la la ow nacam la ayib insha allah waan mari doonaa biidn illah marka xadiidka meel u yimaado isaga laga hadla laakiin nin wuxuu ahaa raggii taabiciinta ragga u qiimaha badan radi allahu tacala arda culimo ah aad iyo aad u cibaado badan tawakul badan khayr badan xajaaj bin yuusuf raggii ka hortagay oonan mxuu ahaa dhibaatada u waday carab wanaagsan iyo geesinimo kala hortagay ayuu ahaa kadibna war badana dhexmaro tiro badnaa cala cumuum marka saciid bn jubayr waa ninkaa weyaan qultu waxaan ku ihi abu bishr lisaciid ibni jubayr waxaan ku idhi faina annaas dadka yazcumuuna waxay <clears throat> qaala saciidun saciid bnu jubayr wuxuu yidhi annahru webiga aladii kaasoo fi ljannati ahaaday min alkhayri khayr ayuu ka mid yahay aladii khayrkaasoo acطaahu llahu ilahay u sii iyahu nabiga ala sl slam marka waxaad isdiida maahan in khayr badan lagu tilmaamo in webi lagu tilmaamo dhib ma lahan khayrkaas tirada badan waxaa kamid webigaasa kamid waxyaabo kaloo badan ayaa ka mid ayuu kala jeeda weyaan suura اlkhlaas waa suuradda u dambayso tafsiirka imaamka uu soo jamciyey qowluhu tacala qowlka alle uu yidhi qul huwa allahu axad qul waxaa tiada al huwa shaniga wuxuu yahay allahu alla weyne axadun waa keligii weeyaan xadiidka laba boqol ko iyo kontonaad can abi hurayrata radi allahu tacala anu cani nabig wuxu ka wari sal slm qal nabigan wuxuu yidhi qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi kadabanii waxaa igu been xukumay kadabanii waxaa igu been xukumay oo i beeniyey oo warkayga inuu been yahay sheegay ibnu aadama ibnu aadam ibnu aadam walam yakun lahu umana sugneen walam yakun uma lahu isaga dalika arrinka isaga oo arrin u habboon ama arrin uu ku gar leeyahay arrintayda ma ahan inuu muxuu igu been xukumo ama i beeniyo wa shatamani wii caayay bini aadan walam yakun uma lahu isaga daalika arrintayda gar kuma lahan inuu caayana mana mudni kamana mudni garna kuma laha weeyaan fa amaa takdiibuhu beenintiisa miya iyaay anigu i beeniyey fa qowluhu qowlka u yidhi lan yuciidanii ilaahay ima soo celinaayo kamaa bada'anii siduu iu bilaabay abuurkayga siduu abuuray mar labaad ima soo celin lahay saasuu yidhi bini aadam marka waa waxaan idhi waan soo celini waana sheegay waa qodobka koobaad walaysa ma ahanin rabbi yidhi wa tacaala xadiidku qudsi walaysa ma ahanin awalu khalqiga kiisii hore biahwana mid ka fudud calaya dushayda min icaadati soo celintiisa oo kan kore inaas fudud o kan dambaad waxa waxaa soo celiya wax dhibaato iguma ahan kan hore i kan dambaba inaan soo celiyo ima kala duwan ayuu rabbi wa tacaala wa amaa shatmuhu cayntiisa oo iyaayaani u caayay fa qowluhu qowlku u yidhi weyaan ittakhada allah alla weyne ayaa samaystay waladan canug samaystay wa anigana alaxadu kan keli ayaan ahay assamadu xaajooyinka o dhan loola qasta inteenna meesha inteenna meesha wada fadhina nin walba wuxuu raba maanta haddii aan ilaahay ka dalbano subxana wa tacaala kulli waana siinaya cajilan ama ajilan shaki ma lahan marka allaha xaajooyinko dhan loola qasta weyaan xaajaat adunya walaakhira xaajo kaste ama addunya ama aakhira wax loola qasta weyaan ama mid caam mid khaasa lam alid ani wax maana dhalin walam uulad limana dhalin walam yakun ma sugnaan lii aniga kufuan mid ii qalmo oo aniga ii dhigmo axadun ee mxuu aha axad ah ma jira weyaan intaa waxaa ku dhammaaday kitaab tafsir kitaabka saddexaad ayaa dhammaaday oo hoos joogay alcilmu wa masaadiruhu alkitaab araabic kitaabka afraad insha allahu tacala waxaan damacsanahay inaan kitaabkaana ka baxno baxayu maqsadka labaad uu halkaa ku dhammaado oo maqsad saddexaad aan u galna weeyaan haddii wakhtiga uu nacaawiy insha allahu tacala nsal allaha taysiir alictisaam bisunnati sunnada nabigeenna calayhi salatu slam in lagu dhego baabkan kitaabkan ayuu ku saabsan yahay weyaan baabu wujuubi taacati iaacat nabi nabiga in la aeeco waajibnimada ayuu u baab yahay xadiidka laba boqol iyo laba iyo kontonaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda raawiyat islaam ana rasul rasulka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi kullu ummatii ummadayda o dhan yadkhuluuna waxay galayaan aljannata jannada ay man abaa qof diida mooyane qalu waxay ya rasuul allah waman yaba yaa diidi inuu qalu wuxuu man aacanii qofkii ateecad dakhala aljanna waman casaanii qofkii u casi faqad aba cisyaanka nabiga dhan walbuu geli cibaado noqotaya ictiqaad noqotaya dikriga noqotaya dhan walba noqotaya marka nabiga qofka ateec jannada uu geli qofkii casiyana naartuu geli waciyaadan bilah ama jannadii ayuu baabun asunatu sunada min alwayi wayiga ka mid tahay weyaan sunada nabigeena cala sl sl axaadiistiisa waxyigay ka mid tahay weyaan can thawbaan waxaa laga wariyey mawlaa rasuuli illaahi sala alla slem thawbaan ninka la yidhahdo abu cabdilaahi ayaa la yidhahda ama abu cabdiraxmaan abu cabdillahi iskaga dhago magaciisa waxaa la yidhahdaa jaxdar amaba bujdad labadaba waa la yidhahdaa bujdad amaba jaxdar awbaankaas waxaa weyaan arulxijaaz ayaa laga soo qafaashay addoon baa laga soo dhigtay nabigeenna cala sla slam ayaa iibsaday kadibna waa xoreeyey nabiga ayuu laazimay calayhi salatu waslam una khidmayn jiray weligiis kama ag tegin can thawbaana la weri mawlaa rasul rasulka alle u xureyy sal slam qaal wuxuu yidhi thawbaan kuntu waxaana qaa'iman mid taagan cinda rasul rasulka ayaan taagnaa fa jaa waxaa yimid oo min axbaari yahuud yahuudda muftiyaalkeeda ka mid ah, ragga culimada yahuudda ka mid ah ayaa imaaday faqal wuxuu yidhi assalaamu calayka ya muxamed muxamed oo nabadgelya dushaada ha ahaato fadafactuhu waan tuuray oon riixay dafcatan tuuritaan kaada u sigay yusracu minha in lala lagdo weyaan intaan qabtayan saa mxuaha gadagadaal u riixay ama aan saa u tuuray ilaa u sigto inuu mxuu ahaa dhul ku dhaco weyaan faqaala wuxuu yidhi lima tadfacunii maxaad ii tuuraysaa ood gadaalgadaal igu turaysaa faqultu waxaan idhi alaa taquulu miyaadan dhehaynin yaa rasuul allah rasuulka allow sayd cali arka waa tii muxuu qor marka la yidhi sulx xudaybiya hada maa salaha caleyhi muxamedan rasuulullah tiraa lagu yidhi markaasuu diiday inuu tiro markii dambe waxaa weeyaan nabiga wuxuu yidhi tusi meesha ay ku taalla nabiga gacantiis ku tira alai slat slam ma arin nabiga marka saasay nabiga alai slat in loo ilaaliya xurmadiisa ay ugu heelanaayeen weyaan radia allahu tacala yahuudiga xabriga wuxuu yidhi inamaa in kale maahne nadcuuhu waxaan ugu yeeraynaa bismihi magaciisa aladii magacaasoo samaahu bihi ahluhu ahlkiisa iyo reerkiisa ay ku magacaabeen abii muxuu ku aqleen iyo hoydii maxay ku aqleen abii waaba dhintay laakiin adeerkii iyo maxay ku aqleen iyo dadkii awogii iyo dadkii maxay ku aqleen muxamed weeyaan faqala rasul rsulka alle wuxuu yidhi arrintuu soo dhex galay ina ismi magacayga muxamadun muxamed weeyaan aladii magacaasoo samaanii bihi ahli reerkii ay igu magacaabeen faqaal yahuudi suaalnaan weydiiyan kugu yimid faqala rasul wu sl slm ayanfacuka shayun shay wax makuu tara in xadatuka haddii aan kuu warramo oo waxaad rabta aan kaaga jawaaba wax makuu tari faqaal yahuudiyu ninka yahuudiga ah wuxuu yidhi asmacu waan maqlayaa qaala wuxuu yidhi asmacu waan ku dhegaysanaa biudni biudunaya labaday dhagood ayaan ku maqli warka weyaan waan horta waan maqli fanakata wuu qutiyey rasulka wuu qutiyey bicuudin laan oo macahu isaga mxua uu watay ayuu dhulka saa ugu qotiyey qofka markuu fikira inta badan waad aragteen xabuusaa dhulka uu qotiyaa ama qalinka ama maa ilaa dalika afcaal wuxuu sameeyaa laa iraadi ah faqal wuxuu yidhi sal su-aasha wax iweydiiso waxaad rabta iweydii faqal wuxuu yidhi alyahuudiy wuxuu yidhi ayna inteeba yakuunu naas dadka ay ahaan doona yowma maalin tubadalu la bedela alardu arada hayra alardi arada hayrkeed iwa samaawaad samooyinka maalinta la bedela oo dhammaantood la duubi doona dadka xaggey joogi doonaan waa qiyaamadii ah faqaala rasul lah wuxuu yidhi hum iyaga sal l slam fi dulmati mugdiga ayay joogaan oo duuna alxashri xashriga ka sokeeyo waata rabbi ulahi subxana wa tacaala yowma yaquulu munaafi filjisri nacam jisriga waxaa weeyaan bundada ama siraadka ka sokeeya weeyaan waatan rabbi ulahi subxana wa tacala yowma yaquulu lmunaafiquuna wاlmunaafiqaatu liladiina aamanuu nduruuna naqtabis min nuurikum qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura faduriba baynahum bisuurin lahu baabun baطinuhu fiihi raxma muminiinta dhankan soo jira waa nuur wظaahiruhu min qibalihi alcadaab yunaaduunahum alam nakun macakum qaluu bala walaakinakum fatantum anfusakum watarabastum wartabtum waqaratkum alamaaniyu xata jaa amr lahi waqarakum bilahi r aayaddaas waa aayad runtii aad cadiim u ah qofka muminka ah aad iyo aad markuu maraba inuu dul istaago aayadaha qur-aanka dhan ba iyadoo loo bahan ya lakin aayadaha khatarta oo halista ay ka mid tahay qofka inuu aad iyo aad xaaladeeda ula socdo oo ayadaas waay ka warramaysa u dhadhansado uusan qofka ka mid noqonin qolyahaas maalinta calaacal geli doono meel loo noqon jirin munaafiqiinta dhawaaqayaan unduruuna naqtabis min nuurikum na soo aan muxuu wax ka eh, qaadane oo nuurkiinni waxun muxuuah naga soo gaarine oo haddii qofku muminku gadaal soo eego oo xaggooda uu soo eego nuurkii waa kale iyo weyn iftiinkaas inay wax ku arkaan rabaan markaasaa loo dhawaaqi lama soo eegaayo irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura gadaal u noqdo adduunkii annaga adduunka nuur kalin yimidi nuurka adduunka muxuu ah, u doonto weyaan intay warka wadaanba kadibna derbi dheer weyni badan ay dhedooda dhigi suur lahu baabun baطinuhu fiihi raxma wadaahiru min qiyaam dhankooda waa cadaab dhanka muminiintana waa mxuu ahaa waa raxmad iyo wanaag weyaan ayb qaala wuxuu yidhi faman walu الnaas faman kumaa awalu naas dadkan u horay ijaazatan xag gudbitaanka oo mxuu ahaa siraadka in la gudba yaa u horayn doona qala wuxuu yidhi fuqaraءu اlmuhaajiriin muhaajiriinta kuwooda fuqarada ahaa qaal yahuudi wuxuu yidhi famaa tuxfatuhum abaalmarkooda muxuu yahay ragga muhaajiriinta oo fuqarada maxaa lagu abaalmarin doonaa oo hadiyad loo siin doonaa xiina yadkhuluuna janat janna markay galayaan qaal wuxuu yidhi ziyaadatu kabadi nuun xuudka amaba malalayda beerkeeda dheeriga la socda ayaa loo siin doonaa waxaa weeyaan amaba qayb ka mid a ah loo siin doonaa martiqaad weeyaan iyo abaalmarin qaal wuxuu yidhi famaa hidaauhum qadadooda maxay noqon doontaa calaa iriha intaas kadib oo maxaa ku xigi doona qala wuxuu yidhi yunxaru lahum waxaa loo gowrici doonaa fawru ljannati jannada dibigeedii dibigi jannada ayaa loo gowraca aladii kaasoo kaana hayaakulu mid cuna min atraafiha dhinacyaha jannada dibiga daaqi jiray ayaa loo gowraca weyaan allahu akbar qala wuxuu yidhi famaa sharaabuhum calayhi maxay ku cabaayaan hilibka dibiga iyo howlaha maxay ku cabaayaan weyaan qala wuxuu yidhi min caynin ilo oo fiiha jannada dhexdeeda ahaatay ayaa lagu martiqaadaya oo tusamaa la yidhaha salsabiila salsabiil marka magaceeda salsabiil la yidhahda amaba aad iyo aad u shumaysa labadabaa lagu fasira weyaan qaala wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegtay sidii jibriil oo kale wa eh, eh, intaasoo cilmi u weydiina kulli waa cilmi asaga uu kutubtii hore uu ku hayo weyaan qaala wuxuu yidhi waji'tu waan imid asaluka anoo wax kaa weydiina can shayin shay laa yaclamu uusan ogeyn axadun qof min ahli ardi ahlu arlada ka mid ah, waxba uusan ka aqoonin ilaa nabiyun nabi aw rajulun aw rajulan ama nin ama laba nin bas ha wax cilmigeeda yaqaanaba nabi iyo dhowr qofba wa ka taqaano qaala wuxuu yidhi yanfacuka wax makuu taraya in xadatuka haddii aan kuu sheego oon kaaga jawaba wax makuu tari oo arrintayda mxua inaad ku islaamto oo mood ku badbaada ma laga yaaba qaal wuxuu yidhi asmacu waan ku dhegaysanay biudanayi labadi dhagood aan ku maqli weyaan warka horta waan kaa dhegaysani gadaal dambaan ka wada hadlaynaa wixii baabka isaga qaala wuxu yidhi ji'tu waan imid asaluka ana wax kaa weydiinaya cala alwaladi canuga siduu ku uunma iyo siduu wiil iyo gabar ku noqdo ayaan wax kaa weydiina qaala wuxuu yidhi nabigeena calahi slat slam maau rajuli ninka biyihiisa abyadu waa biyo cad wa maau lmar'ati haweenayda biyaheeda iyo manideedana asfaru waa mid borborowsan faidaa ijtamaca markii ay kulmaan oo facala uu saramaro maniyu rajuli ninka manidiisa ay saramarto ay ka saramarto maniy almar'ati haweenayda manideeda ay ka saramarto oo facala uu ka saramaradha maniyu arajuli ninka manidiisa maniy almar'ati haweenayda manideeda adkara canug wiil ah ayaa wuxuu la siiyaa amaba waa wiileeyaan biidn illahi idinka alle subxana wa tacala oo meesha wiil baa ka dhasho waidaa calaa hadduu saramara maniyu lmar'ati haweenayda manideeda uu ka saramaro maniya rajul ninka manadiisa aanaa way dhadigeeyaan biidn illaahi alle idinkiisa annaana waa la wariyaa qaala yahuudiy yahuudi wuxuu yidhi laqad sadaqta waad run sheegtay wa inaka adigin lanabiyun nabi ayaa tahay uma insarafa uu iska laabtay oo fadahaba uu taga weyaan aw imaankii laga rabay wuu qiray laakiin dee soo lama rabin inay anfacdo ya fa qaala rasul lah wuxuu yidhi laqad sa'alanii wuu i weydiiyey haada xibrigaas ama xabrigan can aladii kii ayuu iga weydiiyey sa'alanii canhu ay weydiiyey xaggiisa ayuu iga weydiiyey weyaan laqad sa'alanii waa i weydiiyey haada kanaytu can iladii su'aalihii oo sa'alanii canhu iga weydiiyey wuu i weydiiyey wamaa lii ima sugnaanin cilmun aqoon iyo ogaal bishayin shay oo minhu ka a waxaad weydiinaya waxba kama aqoonin aqoonlaanan ka ahaa xataa aataani illaahu xataa aataaniya alla ilaad ii keena isaga oo waa waxyooda weyaan markuu weydiinaaye oy muxuuah waa tii nabigu dhulka qutinaya nabiga alai sl slam markaasoo loo waxyoonay weyaan markaas ayaa loo waxyoonaaye nabigeena sala allahu aleh ali waslem taakudi hubsasho la hubsado ayuu baab yahay min sixati alxadiid xadiidka dadku sheegayso ama aad xifdinayso ama aad ku camal falayso ama aad baranayso inaas ka hubiso inuu saxiix yahay ayuu u baabi baabkan weyaan xadiidka laba boqol afar iyo abi hurayrata radi allahu anhu ardahu can rasuuli lah wuxuu ka wari sal slm anahu wuxuu yidhi sayakuunu waxaa ahaan doona fii aakhiri ummatii ummaddayda aakhirkeeda unaasun dad ba ahaan doona oo yuxadiuunakum idiin oo idiin sheekeeyaan axaadiis idiin sheegaan maa lam tasmacuu waxaadan maqlin antum adinki walaa aaba'akum aabayaalkiin fa iyaakum adinka iyo wa iyaahum baan ayaga iyo waa idin kala digaya weyaan iska dhowra dad baa qusaasiinta gadaalka imaaday wa hadda qaar waxaa jira dacwo ka dhigtay inay qisooyin ay tiriyaan ood la yaabayso ood markaa dhegaystaad aad farxi kullina waxba ay ka jirin axaadiida nabigana ku shegan alai sl marka qusaastaas iyo wixii la midka ah iyo kuwa been abuurashada runta wada intaba ay soo gelayaan weyaan baabu kitaabat alxadiid xadiidka nabigeena alai sl qoraalka la qoray ayuu baab yahay qoraalkiisa ma banaanaa mise ma banaanin xilligii aad soo maray soo martay ayadoo qoraan aan loo ogoleyn iyo xilliga hadda la ogolya in la qoro ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidka laba boqol konton iyo shanaad can abi saciid waxaa lagu khudri sacd bin malik bn snaan wayaane ana rasul rasulka sal slm qal nabigan wuxuu yidhi laa taktubu ha qorina canii xaggayga haka qorina waxba hayga qorin weyaan waxaan idiin sheega axaadiistaas ha qorin weyaan waman kataba qofkii qora canii xaggayga hayra alqur'aani qur-aanka waxaan falyamxuuhu ha tirtira weyaan waxadiuu canii igana sheekeey oo wixi ad iga xifdiseen ka sheekeey weyaan oo dadka usii warrama usii gudbiya walaa xaraja dhibna ma lahan waman kadaba qof koo been abuurta calaya dushayda qaala hamaamun hamaam oo ruwaadi xadiid ka mid ah wuxuu yidhi axsibuhu waxaan u malaynaa qaala inuu nabigeena yidhi mutacamidan amaba uu raawigii uu ka wari uu yidhi mutacamidan isaga u kas yeela u qastaa falyatabawa ha diyaarsada maqcadahu makaana fadhigiisa min naari naartuu ka fadhiisan laha u diyargaroob aan dhameeya intaanan mxuu aha aan gelin eh, tacliiq yar xadiidka laba boqol lix iyo kontonaad can cabdillahi bni dinaar waxaa laga wariyey cabdillahi bni dinaar alcadawi alcumari mawlaahu sayd cumar eh, ayaa lagu xisaabiyaa faamilkiisa laakiin way xureeyeen waa imaam muxaditثa woona taabici ah wuxuu dhintay toddoba iyo labaatankii eh, boqol iyo ayuu dhintay raximah raxmatan waasica cbdillahi bni dinaar culimada wuxuu ka mid ayaa wuxuu yidhi kataba waxaa qoray cumar bn cabdilcaiiz cumar ibn cabdilcaiiz ibnu marwan cumar ibn cabdilcaiiz ibnu marwan reer bani umaya ayuu ahaa khulafadii iyo raggii madaxda ahaa oo dowla umawiya ayuu ka mid ahaa culimmada qaar ka mid waxay yidhahdaan khilaafadiisii wax yar bay ahayd khilaafadiis aad baa u yarayd maa dalika waxaa lagu tiriyaa min alkhilaafa araashida cadligii aad soo celiyey iyo diintii aad u gurmaday iyo masaakiintii uu mxuu ahaa caawiyey iyo dulmigii uu kor u qaaday iyo waxaa weeyaan ariiqa uu maray ariiq khulafada ay mari jireen wanaagga badnaa oon dulmiga lahayn oo wanaagga badnaa mid noocaas maray wa hada alasaas waxay leeyihiin alkhilaafa araashida ayaa lagu tiriyaa ayay yidhaahdaan ninkaas wuxuu dhashay lix iyo saddex iyo lixdanki dhah saddex iyo lixdanki ayuu hijrada nabiga markeed ayuu dhashay taabiciinta ayuu ka wuxuuna geeriyooday boqol iyo kow hijrada nabina markayd calayhi salaatu wasalaam hooyadiis miyaa taqaanaan hooyadiis waxaa wow ah sayid cumar radia allahu tacala isaga waxaa weeyaan hooyadii waxaa layaha ummu caasim binti caasim ibni cumar caasim ibni cumar ayaa dhalay weeyaan marka ninka laidhaha cumar cabdilcasiis marka waxaa wow sare ah sayid cumar radi allahu tacala anu laga helo waxaa weeyaan halkaas u tiiray weeyaan cumar bn cabdilcaiis wuxuu ilaayay ninka liyo cbdullahi bni diinaar kataba wuxuu qoray cumar bn cabdilcasiis ilaa abi bakr ibni xasm wuxuu qoray ninkaas wuxuu qoray undur war eeg oo fiirfiiri maa kaana wuxuu ahday min xadiidi rasul rsulka al xadiistiisa faktubhu qor fa innii aniga khiftu waxaan ka baqay duruusa alcilmi cilmiga inuu indiraaso inuu cilmiga indiraaso oo cilmiga baabaa ayaan ka baqay weeyaan wadahaaba alculamaa culimada inay tagaan ayaan ka baqaya ee waxaa weyan axaadiista nabigeena alai slat slam intaad dabagasho ood raaraadiso qor ayuu yidhi weyaan qaybta hore nabigeena wuxuu yidhi yaanan liiga qorin waxba waxaa kaloo jirta xadii saxiix ku sugan oo nabigeena ala slat slam uu leeyahay muxuu ahaa markuu nabigu khudbeeyey isagoo xajka jooga ayaa wuxuu yidhi nabi allow warka aad ii qora halii qora markaasaa nabigan wuxuu yidhi uktubuu liabishah ree yaman ninka abishah la yidhahdaa ha kadalika waxaan soo marnay ninka abu hurayra tarjamadiis markaan joognay inuu yidhi qof iga axaadiis badan oo saxaabada nabiga ka mid ah waxaa ka jira cabdullahi bn camar ibn caasi maxaa yeelay fa inahu kaana yaktub walaa aktub isagoo qori jiray adna ma qori jirin nabiga amar ku bixiyey cabdullahi bin camar baa qori jiray waxaa weeyaan nabigana wuuna diiday kadalika ninka la yidhaahdo cumar bin cabdilcaziz wuxuu amar bixinaya in la qoro see lagu jamcinaya culimada jamaceeda waxay leeyihiin nabigeena alayhi salaatu salaam wuxuu ka baqay an yakhtalia biqur'aan qur-aanka inuu ku darsamo ayuu nabiga diiday ala sl slam oo hal in axaadii iyo qur-aan meel iskula qoro ayuu nabiga diiday waxaa kaloo culamada leeyihiin hoos ka fiiriyo hoos ayuu si fiican eh, mualifka xafidahullah ugu sheegay in hal waraaq lagu wada qoro oo qur-aanka u ekaado ayuu nabiga diidaya calayhi salaatu wasalaam kadalika culimada waxay leeyihin qaar xadiidka hore oo inaan la qorinna waa la nasakhay ay leeyihiin qaar saas bay leeyihiin sidoo kale arrinta waxay ahayd fii bidaayat alamr oo markii hore oo ay arrinta cusbayd in qur-aanka uun saxaabada madaxooda adgala bes ayaa la rabay wacalaa hadal oo ayaga un qur-aanka gooni u socaan inuu qur-aanku darsamo ayaa loo diidaayey wacalaa hada asaas taqyiid alcilmi iyo kutubo badan oo laga alif ayaa jira eh, qur-aanka axaadiista ah, nabigeena qoraalkooda iyo taariikhdooda iyo tadwiin sunna ayaa la yihahdaa kutub laga alifay sheekh moxamed bin matar azahraani raximah llah raxmatan waasica kitaab aad oo la yihahda tadwiin sunna weliba cibaaraad aad u fiican uu ku qoray ayaa jira qofkii marka raba inuu ogaado arrintan kitaabka tadwiin sunna ha u noqdo weyaan eh, ataqyid lcilmina ha u noqdo wamaa ilaa dalik kutubaha noocaas ay aad ugu warramaan ayb baabu halaka lmutanaicuun halaka waxaa almutanaicuuna kuwa isku adkeeyo meel in laisku adkeeya haboonen mutanaic waxaa weyaan qof meel isku adkayna in laisku adkeeya habooneen kaas ayaa mutanaic la yidhaha weyaan xadiidka laba boqol iyo todoba iyo xadiidka laba boqol todoba iyo mxua kontonaad can caaishata waxaa laga wari umlmuminiin qaalat waxay tiri caaisha sanaca anabiyu nabigu wuxuu sameeyey shayan shay ayuu sameeyey farahasa farahasa ruqsadii wuuna rusqeeyey rusada ayuu qaatay rahasadan nabiga ayaa rusada qaatay aa loola jeedaa fiihi isaga fatanazaha waxaa iska ka santaagay amaba ka fogaaday canhu shayguu nabiga sameeyey qowmun qola nabiga ruqsadii aad imaaday qaar xoogaho ka yara santaageen amaba aqala shay ay ka yara fogaadeen iska dha marka waa shayga casiimada ah oo meesha ugu fiican in la aado laga yara muxuu ahaa hoos looga dhigo weyaan tusaale ahaan salawaadka waxaa weeyaan waa afar rubaaciyada laakiin in markii la safraa labada tukada waxaa waye tarahus soomka in la soomo waya ramadaankii laakiin markii safar lagu jira ama la xanuunsan in tarahus qofka u sameeyo oo wax ruqso ah, saas oo kale shay ayuu nabiga samey alai sl slam qayb ka ah ay arrintii ka fogaadeen oonan nabiga aan saad samey aan sameynin fabalaqa waxaa gaara dalika arrinka asaga nabiya nabiga ayuu gaaray warka asaga ahaa fakhaaba nabigu u khudbeeyey faxamid allah alla caza wajal uma qaala wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin qolo xaalkooda muxuu yahay yatanazahuuna ka fogaadaan oo iska ilaaliyaan an shayin shay asnacu aan aan fa wallaahi allan ku dhaartay innii aniga la aclamukum kiin idinkuga aqoonta badan ayaanay bilaah weyne wa ashadukum kan idinkuga daran ayaanay lahu rabbi khashyatan baqitaan aniga ayaa ilahay inkugu aqoon badan aniga ayaana alla inkugu badan maca daalika ruksad ayaan la imaaday maxaad ku diidaysaan waxaad ku diidaysaan weyaan marka saasuu nabigeen ala sl slam wa fii riwaayati limuslim riwaaya u muslim leeyahay ilaa xadiidka wuxuu mutafaqi rakhasa rasul rsulka wuxuu rusqeeyey fii amrin amr ayuu rusqeeyey fatanazaha canhu waxaa iska ilaaliyey oo ka fogaaday naasun dad naasun dad oo min annaasi dadka ka mid a ah weeyaan fabalaga dalika nabiya nabiga warkaas ayuu gaaray faqadiba wuu caraday xataa baana ilaa uu ka muuqda alqadabu caraday fii wajhi wajigiis nabiga ala sl slam xadidka laba boqol iyo sideedii kontonaad an anas waxaa la weri qal wuxu anas bin malik kunaa waxaan ina cinda cumara sayd cumar baan la joogna faqal wuxuu yidhi nuhina waxaa naga la rimi can atakaluf inaan ismashaqayno oon wax isku dhibaatayno ayuu muxuu ahaa cumar eh, eh, nooladiida ayuu yidhi sayd cumar tusaale ahaan aad sufuufta marka lasifa marteen marka safka la safa dad baa waxay samaynayaan khaasatan berigi hore aadka loo xamaasaysanaa berigi xamaasadoos u degtay waxaa weeyaan in sunnadii la dabaqo ayaa markaasa ah qofka qofba xagga ka istaagi sooma laguhu la taagi marka takaluf waa qofki inuu waxaa ama ay weysada ka jabto arrimo kale oon loo baahnayn ay meesha timaado kadalika dadba waxay samaynayaan lugta markuu saara qofka wuxuu rabaa inuu meeshii eh, si fiican u sharo markaasuu qofkii lugti lugtis waa yar dadku kala adag yihiin qaar baa oo lagu dabacsan wadaadada iyo kuwa masaakiinta lagoor waa iska dabacsan yihiin oo muxua shaqada badan qabin qaarna maasha allah dacas iyo kaba adaya wataan ku shaqeeyaan oma lugohadu adag yihiin cidiyaha qaar cidiya ay leeyihin dadku waad aragteen markaasa qofkii markuu garab istaaga sunnada tabaqule markaasuu ku dhijinaya qaara lugahay xanuunayaan oo romatism waxyaaba qabaan markaasuu saari u kasi durka uu saari u kasi uu saari beri waxaan xasuustaa aada u horreysay ayaa nin oday ah oona wadaadada xoogo ku yara kacsanaa qaraabanaha waxaa inoo yimid markaas wuuu ninka hebel ahaa ayaa ijibiyir lugta waan jabanahay ninka hebel ahaa waa nin yaroo asna aad u xamaasaysan ninka hebel ayaa ijibiyir oo xageed kugu jibi salaadan wada tukano yiri maxaa masjid aan ku wada tukanay waa ijibiyir lugta basha waan jabanahay wa ficlan way dhacda arrinta id aragteen ragga qaar sooma kuma dhacda mararka qaar qofku aad kasii durkidi ayuu leeyahay markaasuu saa kuu saaray ka durug bismi illah marka mashaakil wa ma takalufka waxyaabaha an loo bahana ka mid tahay sufuufta si tartiiba ah, istaw qaaraimada qaar waxaa arkaysaa sufuufta marka safa maanta laba iyo tobanka dadku dhex soconay istaw istaw nabigeena alayh sl slam saxaabadii markuu saas ku dhibaateyn jiray waxay ahayd xilligii aynan aqoonin markii ay barteen nabiga wuxuu dhihi jiri istaw kadib salaadu geli jiri saasuu dhihi jir nabig alai sl slam marmarko ayaad saa intuu yar eega nin soo yarbaxsan oo dhihi jiray war suufta hagaajiya hadii kale qalbigiina laisdabamarinaya wamaa ilaa dalika marka diinta sideedaba waa sahal waa muyasar waa nicmo waa barwaaqa waa khayr waa sahal marka dadka in lagu dhibaatay ama laisku dhibaatay walan yushaada diina axadun ilaa qalabahu diinta qofkii muxuu ah isku dhiririya oo yidhaahda meel baan saari isagaa meel la saari diintii ha ka adkaani marka baabki isaga waa baab muhiima ayib Ah, xadiidka laba boqol iyo sagaali kontonaad can cabdillahi bn scuud waxaa lagu wariyey alhudali qaala wuxuu yidhi qaala rasu rasul wuxuu yidhi sal l halaka way halaagsan almutanadicuuna kuwa tashadudka iyo adkaynta la imaada meel aanan adkayn looga baahnayn weyaan qaala wuxuu yidhi nabigeena ala sl slatan saddex jeer ayuu hadalkaas qiimaha badan yidhi nacam baabu xsan adii baabu axsan alxadiid axsan lhuda cafwan baabu axsan alhuda hanuunka kiisa wanaagsan ayuu baabiye baabkan weyaan xadiidka laba boqol iyo lixdanaad can cabdillahi bn waxaa laga wariyey qala wuxu yh abdillahi bn mascuud ina axsana xadiidi ugu wanaag badan ii sheeka i war kitaab ullah kitaabka alle weyaan iyo muxuu ahay hadal waxaa ugu wanaag badan kitaabka alle wa axsana alhadyi hanuunkan ugu wanaag badanna hadyu muxamadin sala allahu calayhi waslem nebi maxamed hanuunkiisa weeyaan iyo ariiqiisi iyo jidkiisii wa shara alumuuri arrimahana kan ugu sharka badanna muxdathaatuhaa kuwooda lasoo darsiiyey weeyaan saasuu cabdullahi bn mascuud yidhi radia allahu tacala canhu ardaa markaasaa wuxuu akhriyey inamaa tuucaduuna laaatin wamaa antum bimucjiziin inamaa tuucaduuna waxay laydin yaabooha laaatin mid imaado weeyaan wamaa antum adinkana ma tihiin bimucjiziina kuwa cajisgeliyo ama kuwa baxsada ma tihiin weeyaan baabu iltizaami sunati sunada nabigeena in la laazima ayuu baabkan u baab yahay wa rafdi muxdathaati bidcooyinka iyo waxyaabaa lasoo kordhiyey in la diido oo laga taga ayuu u baab yahay xadiidka laba boqol ko iyo lixdanaad can caaishata waxaa la wariy ummuminiin qaalat waxay tiri caaisha qaala rasul rsulka wuxuu yihi sala allahu aleh diintanaga haada ee kana maa laysa fiihi waxaan gudihiisa ahayn oon ku sugnayn fa huwa isaga raddun waa lagu celina weyaan wa fii riwaayati limuslim man camila qofkii camal fala camalan camaloo laysa caleyh aanhayn amruna amarkanaga fa huwa raddun isaga waa lagu celina weyaan baabu man dacaa ilaa hudan baabu man dacaa qofku u yeero hudan hanuun fadliga uu leeya ayuu yahay can abi hurayrata waxa lg xadidka laba boqol iyo laba iyo lixdanaad radi anhu arda can abi hurayrat waxa lg radi allahu anhu arda ana rasul rasul sal sl qal nabigan wuxuu yidhi man dacaa qofka ugu yeera dadka ilaa hudan hanuun iyo khayr kaana lahu waxau ahaada min ajri ajarka milu ujuuri man dad ajirkoodoo kale tabicahu isaga raacay laa yanqusu ma nubsaamiya dalika arrinka asaga ajarka qolyaha la siiyey ama isaga lasiisaga la siiyey min ujuurihim ajaryaalkooda shayan shay waman dacaa qofka ugu yeer ilaa dalaalatin baadinimo dadka ugu yeero kaana caleyhi waxaa ahaada min alimi dembiga milu aahaami man qof dambiyaalkoodoo laa yanqusu ma nusqa min dalika dembigaas eh, eh, isaga la siiyey kama nusqaami min aahaamin dembiyaalkooda sheegan waxba kama nusqaamiyo weyaan marka qofka wanaag khayr ummadii horkacana khayrkooda ayuu leeyahay iyaga lagama nusqaamiyo qofka xumaan iyo dhibaato iyo bidca iyo dalaalo dadka horkacana sidaasoo kale isna dembigiisi waa leeyahay dadka raaca dembigooda waa leeyihiin ayagana nusqaan kuma helayaan wax ka dhinma lama arko baabu man sana sunatan xasanatan baabu man sana qofki jiray ayuu baab yahay qof ayuu baab yahay sana jid sunatan jid iyo ariiqa xasanatan ee wanaagsan can jariir bn cabdilahi waxaa laga wariyey jariir qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleyh man sana qofki jiday fi lislaam islamnimada dhexdeed sunatan sunna xasanatan ee wanaagsan falahu isaga u sugnaatay ajruha ajarkeeda wa ajru man dad qof ajarkiisa ayuu usugnaaday camila ku camal fala biha iyada bacdahu gadaashi min hayri an yunqasa iyadoon laga nusqaaminaynin min ujuurihim ajriyaalkooda shay un shay waman sana qofki jiday fi islam islaam sunatan jid sayiatan ee suuban xun sayiatan xun kaana waxaad caley dushiisa wasruhaa dembigeeda iyo wasru man qof iyo dad wasrigood iyo dembigooda camila ku camal fala biha iyada min bacdi gadaashi min hayri an yunqasa iyadoon laga nusqaamin min awsaarihim dembiyaalkooda shay weyaan sunnadan nabigeen waxay ku soo aroortay caleyhi salatu slaam markii masaakiintii iyo dadka dhibaysan ay u yimaadeen kadibna nin aad la imaaday wax oo buuxa oo lacag dahaba oo gacanta inay mxua dhacdo ay kusuganaysa buuxa ay qabto oo dahaba markuu la imaada uu nabiga ku shugo alai sl slam hortiisa markaasaa nabigan wuxuu dadkii ku daydeen marka ninka asaga aha markaasuu nabigu wuxu yhi alai sla slam man sanna sunnatan xasanatan taas weeyaan dadka qaar waxay u daliishadaan bidcada diinta lagu soo kordhiyo xadiidkana u daliishadaan isku baabba ma ahaba isku dhanba uma socotaba shaygan waa shay mashruuc ahaa dadki ayaad ku hogaamisay sunno laga haajiray oo nabiga alai sl slam ka sugnaatay ayaad la imaaday iyo waxa la midka weyaan iyo khayrkan dadka aad tusisay amaba ariiqo cusub oo diinta lagu baran karo ayaa dadki aad m aad u samaysay wamaa ilaa dalika taas ayaa loola jeeda ee loola jeeda soo aruurisay kadibna diintii shuql ay ku lahayn man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun ayaa u taagan weyaan ayb qawluhu tacala qowlka alla uu yidhi baabu qowluhu sal slam qowl nabigu uu yidhi maali wamaalukum maali tusaalahayga iyo wamaalukum tusaalahiina wuxuu la tooyahay waa noo doona xadiidka xadidka laba boqol iyo afar iyo lixdanaad can abi muusa waxaa laga wariyey alashcari cabdullahi bn nabi wuxuu ka wariy sal sl qala nabigan in kala mahayna maali ani tusaalahayga iyo wamahalu maa shayku tusaalihii bacatani illaahu allo ila soo bixi ila soo dira bihi isaga rajulin nin la tooyahay ataa u yimid qowman qola oo fa qaala yidhi yaa qoladii yaa qowmi qolow qaraaboy inii aniga raaytu aytu waxaan arkay aljeysha ciidanka ayaan arkay bicaynaya labadeyd indhood ayaan ku arkay ciidan idinkusoo duula oo idinku soo socda ayaan labadeyd indhood ku arkay wa inii anigana ana aniga annadiiru diga ayaan nahay alcuryaanu weliba qaawan ayaa weyaan fanajaa war badbaado hala badbaado hala badbaado oo waxaa weye ama halistifa ama hala cararo wax la sameeyaba alcuryaan nadiir waxay ahayd carabta dhaqan waxay lahaan jireen qofka markuu wax khatar ah oo halaaga ah uu soo arka ciidanka khaasatan intuu muxuu soo ordo ayuu meel fog intuu istaaga iska siibi jiray markaasuu dharka saa wareejin jiray ana nadiir lcuryaan dharkii intuu iska siiba isagoo qaawan laakiin cawradiin aan toos loo arkayn uu ka yara fog yahay meel fiira muxuu ahaa muuqaalkiisu la arkaa uu dhawaaqi jiray ana nadiir lcuryaan aljeish sabaxakum fannajaa saasuu dhihi jiray marka nabigeena ala sl sla marka wuuu la waxaan la tooyay tusaalahayga digniin iyo diga qaawan sidaasoo kale ayaana weyaan tusaalaha wuxuu isku shabahayaa arrinta aad ninkaas isqaawiyey kadiga khatarta ay leedahay iyo nabigeena ala sl slam wuxuu la imaaday oo naartuu kadiga jannadu ku bishaaray inaa khatarta iyo culayska ay leedahay ayuu nabiga isku shabaha ala sl slam wainii anigana annadiiru diga ayaana alculyaan ee qaawan fanajaa warhala badbaada faataacahu ay yeeshay marka aa'ifatan koox oo min qowmihi qoladiis ka mid ay habeen guureen idlaajka waa habeenkuliba qaybtiisa hore in la guurayo wa inii anigana faadlajuu ay habeen guureen wayaan fanalaquu ay ka daba dhaqaaqeen mahalihim tartiibtooda ayagoon dhibaato iyo degdeg ku jirin ay aayar iska habeen guureen fa najow ay badbaadeen kuwa warkiisa dhegaystay wa kadabat ay beenaysay aaifatan koox way yihahdeen wankaa muxuu sheegi war wax ciidan meesha ma lahan nabadgelyo iyo khayraa warka nagala tag ay yidhahdeen wakadabat ay beenisay aaifatun koox minhum iyaga ka mid ah faabaxuu ay ku waabaraysteen makaanahum booska ay joogeen fasabaxahum kadibna uu ku waabaraystay aljeeshu ciidankii looga digaayey o fahlakahum uu halaagay wajtaxahum uu mxuu ahaa dulmaray weyaan uu baabi'iyey ijtiyax uu qabsaday weyaan istasalahum uu raadgoy ijtiyaa fadalika kaasaytu maalu man qof tusaalihi wey aacanii aeecay oo fatabaca raacay maa jitu bi waxaan la imaaday iyo maalu man qof casaan igu casiyey oo kadaba beeni maa jitu bi waxaan la imaaday oo min alxaqi xaqa mxuu ahaa lama beeni weeyaan xaqi aan la imaaday beeniyey ciddi wax alle waxaa la rumaysa khayr iyo wanaag ay la imaadeen islaanimay heleen kadibna adduunka waxay ka dhex iyagoo nabad iyo wanaag iyo khayr qaba jannada allana ay ku xaroonayaan saasuu nabig uri jir alai sla slam kuwii beenina waxaa weeyaan adduunkii fi lcadaab aakhirana fi lcadaab weeyaan ilan qofka hadduusan mu'min ahayn idmiinaan qalbi lagama hela alaa bidikri illahi tatmainu lquluub horaan waxaan idin sheegay in ragga ama aan ku sheegay duruus hore ragga ugu dhaqaalaha badan adduunkan oo maanta jooga oo gaalada ah intooda badan aqlabkooda inta jero iyagoo isdili rabo laga qabta lama koobi kara mara iskasoo qaar dabaqyahoodii ay lahaayeen konton afartan lixdan dabaq korkii intuu fuula isagoo iska tuur rabaa mxuu ahaa qaar waardiya leeyihiin oo waxaa weeyaan suntiya laga ilaalini wax mxuu ahay aflahum laga ilaalini inuu meel dheer fuula laga ilaalini hakada daa'iman o abadan waardiya lagu haya waalwardayn xerka uu isku marjiyey ayaa laga ilaalin qaar waa balaayiin dad kale weyaan bilyoonyan ragga ah marka iimaankia ka maqan waa khaawi alaa bidikr illahi tadmainu lquluub ayb xadiidka laba boqol lix iyo sodon lix iyo shan iyo lixdanaad can jaabir waxaal bn cabdillahi qala wuxuui jaabir qaala rasul rasulka wuxu yhi sal l slam maali tusaalahayga igu maalakum tusaalihiina ka maali rajulin nin oo kale weeyaan aw qad ahuriyey naaran dab shiday oo fa jacala uu gudagelay aljanaadibu ayax yaryar amaba kabajaanka waxaa tidhahdaba aljanaadibu ayax yaryar amaba kabajaanka iwalfaraashu baalaleyda waa un dee iskaad uma kala fogo yaqacna fiihi inay ku dhacaan waxyaabaan dulduula xasharaadkan yaroo dulduula oo markii dab la shida ama nalkan hadda caadiga ahba saas u warwareega taas ayuu nabiga tusaalahaan ka soo qaaday alai slat slam fa jacala uu gudagelay aljanaadibu ayax yaryar amaba kabajaanka iwalfaraashu balalayda yaqacna fiiha ku dhacaan dabka isaga dhexdiisa weyaan wahuwa isagana yadubuhuna u ka reeba canha mabaleed dab ka reebi kartaa wa ana anigana nabigu wuxuu yidhi alay sl slam aahidun mid qabana ayaan ahay bixujasikum maraxirkiina ama guntigiina ama suun xirkiina mid qabana ayaan ahay qofka markaad inaad qabato rabto inaad marada uu wata meeshaas ayaa saa loo qabta waad aragteen askarta iyo waxyaabahaas markay tuugada qabtaan ama inta badan halkaas ayaa lagu dhegi suunka meesha karbaa loo qaaday marka haddaad gacan qabato meelaha iyo inuu kaa baxsado lakiin qofka marba haddii halkaa lagu dhego inta badan inuu baxsado adkaanaysaa qofka qaban yaro tabar leeya ayib wa ana aniga aakhidun mid qabanayana bixujazikum maraxirkiina can naar naartaan idinka qabanaya wa antum adinkana tafallatuuna waad iga farabaxsanaysaan min yadii gacantayda naarti idinka reebi adinkana naartiad mxu aad kusii dhacaysaan weyaan oo qofkii naarta loo diida inuu ku dhaca isna ku daadana nabiga cadaynaa calayhi salaatu wasalaam ayib baabu taxdiir iskaga digitaan laiskaga digi ayuu baab yahay min itibaaci alumam saabiq ummadihii hore yahuuddii iyo nasaarada iyo dadkii hore oo mxuu kitaabaha la siiyey kitaabihii la xarifay oo diinta alla subxana watacala beeniyey amaba muxuu ahay bedelay in la raaca iskaga digaan laiskaga dig ayuu baabkan u baab yahay oo lagu kaaftooma sunnada nabigeena caleyhi salatu salaam waxyaabaha ummadaha hore ee lagu raacayo ummaddan ay ku raacdo waxaa ka mid ah waxyaabahan munaasabaadkan ciidaha la sameeyo sida ciidda mawlidka oo xubi iyo kalgacaylo iyo kusalin ay ragga samayna u haystaan laakiin sax ma ahan waxaa lagu raacaa christmaska o kalea christmaska soo hadda muxuu ahaa ma sameeyaan nimanka nasaarada yahuuddana soo ayana ma sameeyaan xilli noocaas taasaa lagu raacaya annaga laba ciidu maan leenahy mid saddexaad qofka keena wuxuu ku raacay ummadahaas hore shaki ma lahan arrinta ayada magac kasta bixiyo salinaba ha u bixiyo xubiga nabiga alai sl ha u bixiyo wax kasta sheego laakiin sida xaqiiqada waa itibaacu lilumami saabiqa lidalika beryahan waad aragteen ayaga mxuu ahaa wax badan ka fangarayaan meelaha qaarkood naam xadiidka laba boqol lixdan iyo lixaad can abi saciid alkhudri waxaa lagu radi allahu tacala anu ardaahu sacd bn ibn sinaan waa nabigu wuxuu ka wary sal slam qal nabigan wuxuu yidhi latattabicunna waad raacaysaan oad raacaysaan sanana man dad jidkood ayaad raacaysaan kaana ahaaday qablakum hortiin shibran bishibrin taaka taaka ayaad u raacaysaan weyaan taaka taako ayaad u raacaysaan wadiraacan bidiraacan dhudhun dhudhun ayaad u raacaysaan sidii meeshii ay mareen ayaad sidii uraacaysaan weyaan xataa low dakhaluu haddii ay galaan allah ka yeelay juxra dabbin dabbi maxaan ku sheegnaa dabbi mansalwele iyo masayrugaan dhahnaa laakiin dabbiga asaga ma wax kalaba magac kale loo raadiyo dabbiga waxaa weeyaan hadda intaad gashaan googalka meesha qaybta imageka ama sawirada ka gala dabbi ku qora mansalweleydana waxaa la yihahdaa waral ayaa la yihahdaa waralka iyo dabiga way kala duwan yihiin waralka waa muxaram wax la cuni kara maaha dabiga waa wax banaan marka baashaan mansalogeyda waddankeena joogta oo ixaaska oo kale ah, taas waxaa weeyaan waral ayaa la yihahdaa annaga laakiin dabiga waxaanu ku fasirnaa mansalogole wax noogaga dhow ma waa isku dhow yihiin marka dabiga waa nooc ka yar ka jir jilicsan laga helay saxaraas ku badan yahay sawiradeeda fiiri kaas ayaa banaan laakiin waralka ma banaano mulaca ah kasii daranba mulca kasii daran naam xataa low dakhaluu haddii ay galaan juxra dabbin dabbi oo baashaa u eg muxuu ahaa masalweleyda amaba u eg masayrnuugta u eg godkeeda haddii ay galaan tabictumuhu waad raaci lahaydeen weyaan qulnaa waxaan yaa rasuul lahyu alyahuuda wاnasaara ma yahuud iyo nasaarad ula jeeda kuwa aan raacayn oo godka ay galaan xataa aan la gelayno qaala wuxuu yidhi faman oo yaa kale qof kale miyaaba ayagaan ahayn yaa kalood raacaysaan weyaan baabu antum aclamu biamri dunyaakum baabu antum adinka ayaa alamu u ogaan badan oo xog ogaalsan biamri dunyaakum adduunyadiina amarkeeda xadiidkaas ayuu baab baabkan weyaan xadiidka laba iyo todoba iyo lixdanaad macnaha xadiidka waxaa weyaan wixii nabiga lagu raaca alayhi slat oo nabiga mutaabaca layskaga baahan yahay waa arimaha diinta ku saabsan laakiin arrimaha adduunyada baxdiga ah oo diinta ay meel ka soo gelayn iska caadiga oo dhaqanka caadiga adinka ayaa ugu aqoon badan nabig le alayhi sala walba dhaqankiisa hoose wixiiba diintan khilaafaynin isaga ayaa ku aqoon badan nabig saas caday alayhi laba boqol iyo toddoba iyo lixdanaad oo ilaan diinta kuma dhehayso sabanka dukaankaada ka fura ama sigiska ka fura miyaa lagu dhihi maya laakiin waxaa lagu leeyahy wax xaaraan hagadi muslimiinta ha saasaa lagu dhihi laakiin meeshaad ka furanaysa iyo meesha ku ganacsi yar iyo meesha ku ganacsi badan iyo noocaad keenaysa iyo masuraadaad keeni mis ah, maxua ah, cimaamadaad keeni iyo hawl adig ku taalla umuuraha adduunyada weeyaan taasuu nabiga kala jeeda alayhi sla slam xadiidka laba boqol iyo todoba iyo lixdanaad can caaishata waxaa lagu radi allahu tacala anhu ardahu muminiin iyo can anas ibni malikin muktiriinta laba ka mid ah ayaa iskugu tageen xadiidkaas ana nabiya nabigeena sala allahu aleyh ali wasalam mara wuxuu soo maray biqowmin qole oo yulaqixuuna bacrimeeyaan talqiixa waxaa weeyaan in timirta iyo wixii la midka ah markay booqa soo saartay ubaxa ubaxaas ayaa la qaadi wuxuu kale leeyahay geedihi ilahi wuxuu ka dhigay qaar muxuu ahaa dakar lab iyo dhidig ayay kale leeyihiin marka waa in la qaada booqi ama ubaxi labki la qaado oo dhidig loo geeya kan muxuu ahaa labka ah, abadan maba mxu waba kama dhashaan wax midho ah kama soo baxaan waa in loo geeya haddii aan loo geyn marka waxaa soo bixi midho buf ah oon qanyamo badan lahayn oo marka nabiga wuxuu yimid alai sl magaalada madiino marra wuxuu soo maray biqowmin qola ayuu soo maray oo yulaqixuuna bacrimin samaynayaan oo isu geynayaan ubaxii isu geynayaan fa wuxuu yidhi nabigeena calayi slat slam lam tafcaluu haddaadan falin arrinka isaga oo isku dhibaataynin lasal waxa uu iska suban lahaa haddii hadda aadan intaad waxaad bacriminta iska dhaafi lahaydeen waa iska dhalan lahaa dhibaato ma imaadeen ilaa nabiga madiina makaad ka imaaday maka ayuu ka imaaday timirta iyo khibradeeda wax badan kama aqoonin ayib fa wuxuu yidhi low lam tafcaluu haddaadan falin lasalx iska soo banaan lahaa qaala wuxuu yidhi fakharaja wuu soo baxay marka shiisan buf buf ma taqaana ma la yaqaana bufka nacam bufka waxaa weeyaan timirta hadda cadigood aragtaan qaar baa macaan badan oo wanaagsan isku toosan qaarna waa bahal dhertayoo muxuu ahaa taqriiban isku dheganoo aad u qalashayoo macno aan lahayn soomad arkin oo ku dhex jira bufka taas noocaas weeyaan marka fakharaja wuu soo baxay shiisan mid buf ayuu noqday weyaan oo timirtii dhanba buf ay noqotay fa bihim nabiga ayaa soo fa qaala wuxuu yidhi maa linahlikum fa maa linakhlikum geetimiriidk geetimiriidkiina maxaa ku dhacay oy waxaa noocaan usoo saartay qaala waxay idheen qulta kada wa kada nabi allow soomaad dhihin aad iska dhafi lahaydeen waa wanaagsanaan lahaa qaala nabigeena wuxuu yidhi antum adinka iyo aclamu u ogaan badan oo u xog ogaalsan biamri dunyaakum arrimiinii adduunyada aniga adinkaa iga khibro badan oo hadda sharciga saas yeel saas yeel idinma dhahaye xaaraanta iska ilaaliya oo wixii muxuuaha maxduurka iska ilaaliya umbaa laydin marka arrimaha dunyada adinka ayaa ku aqoonran weyaan marka waxaa lagala joodaa oo nabigan ala sl kala joodaa sida muuqata waxa itibaaca looga baahan yahy diinta wa laakiin shayga adduunyada ku saabsan adinka ayaa xog ogaalsan ayuu nabigeena cadey alayh slat slaam hada wallahu aclam sala allah waslama cabdih rasul mustafa insha allahu tacala habeenka soo socda sabtiga ah habeenka sabtiga imtixaana jira doon